bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى aalihi wصaxbihi ajmaciin maantu ay tahay bisha ramadaan kow sanadkana uu yahay kun iyo afar boqol soddon iyo labo kuna aadan soddon bisha todobaad laba kun iyo kow iyo tobanka bisha sanadka miilaadiga yaa waxaan rabnaa in shaa allahu tacaala inaan guda galno sharaxa kitaabka la yidhaahdo alfiyat ibni malik ee magaciisa dhabka ana alkhulaasa uu yahay kitaabkan alkhulaasa waxaa loogu magacaabay kitaab kaleo musanifka leeyahay oo alkaafiya la yidhaahdo oo gebigiisba asna gabay ah aan isdhihi kara taqriiban eh, saddex kun oo beyd weeyaan kitaabkaasuu musanifka waxa weeyaan khulaasadiisa uu kasoo qaatay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qadaray alfiyada inuu qabuul in ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyo caalam lislaami bacdaha wuxuu ka dhigtay maxaan ku iraahdaa kitaabka runtii cumdada ah naxwadana loo ictimaado iyaa laga dhigtay marka alfiya waxaa looga magacaabay mansuub ilaa alfin yani kun baa loo nisbay kun bayd weeyaan marka waxaan ugu dardaarmayaa dadka alfiyat ibni malik inuusan qofka u soo gudbin ilaa asiga oo aan muqadimaad iyo naxwada aan wax waxbadanka soo fahmin inuusan alfiyada imaanin liannahu waxaan fiiriyay markii aan naxwada aan akhrisanayni dadka badanaa asbaabta keenta ikhfaaq inuu ku dhaco oo ay naxwada baran waayaan ee saddex sababa asaas u ah ulaahumaa waxa weeyaan ijtihaad la-aan horta ninka ardayga ah uusan dadaalin dad badanaad arkaysaa naxwada markii la bilaabayo way kusoo wada tixmayaan way soo wada fariisanayaan kitaabkii waxaa la rabaa markii shiikhii uu ka baxo in dhowr mar lagu celiyo ninka naajixa waxa weyaan majmuucaad inta laysu qeybiya kitaabkii sheikha siduu markuu akhriyaa lagu soo ceshan jiray markii la dhameey hadana min muqadimatihi hada kitaabka gadaala laga soo bilaaba ilaa casharkaa laga daba keenaya ninkaas sidaa u dadaala haaliban waxay u badan tahay naxwada in furaheeda uu helo nuqdada labaad oo keenaysa khalalka naxwada in la bara waayo waxa weeyaan qofkii asigoo mustawa uusan gaarin iskala qabsado dadka dad baa faan iska jecel alfiyaan dhageysta qadru qadrunadaan bilaabay buu ku leeyahay asigoo aan asaasiyaadkii naxwadii aanbaba fahmin yaa kitaabka weynuu iskala fadhiisanaya haaliban dadkaas waxay u badan yihiin markii dhowr iyo labaatan maalmood la socda iska wada haraan sababta wuxuu diidayaa asaasiyaadka inuu iska soo dhiso walidaalika waxa weyaan ajruumiyada in laga soo bilaabo ayadaas dhowr mar lagu celiyo marka qofkii wax badan ay wax uga baxaan kadib haddana mutamimadeeda uu ku laabto sidaas marka si tartiib ah uu u fahmo nin baad arkaysaa ilaahay uu barakaynaya alfiyada mutamimka keligeed naxwo ka yaqaano haddana heli kara inuu carabkiisa ku saxdo wuxuu akrinaya sidii la raba in isugu ah, maxaan ku isugu aadisto ee saas waxa weeyaan haddii adiga aada kitaabadan gaarin ama mustawihiisa aadan ahayn haddii aad tiraahdid aniga waan dhageysanayaa badana badanaa fashal bay ku keenaysaa nuqdada kale oo muhimka ah waxa weeyaan oo iyadana keenaysa fashalka markaan u fiirsaday waxa weeyaan cidda wax akhrinayso waxaa la rabaa calaa mustawa tulaab in wax loo akhriyo nin baad arkaysaa waxa weeyaan kitaab yaroo ama ajruumiya ama mutamima ama mulxabuu akhrinaya dad yar oo bilaa oo naxwadii a ah buu akhrinayaa markaasuu kulamaa yatadakar fi hada albaab suu keenaya meeshaas yacni macluumaadkii uu xasuusto o dhan alfiyaha kasoo barta kutubta uu soo akhrista o dhan wuxuu xasuusta kitaabka soo duldhigaya ardaygii marka waxaa niyada ka galayso haddii aad sheekha siduu wax u akhri aadan u akhrin karin ma aadan baranin sidaasaa ka dhaadhacayso marka taa fashalkii asbaabtii sheikhaa uleh walidaalika fiiri hadda ninka iskuul marka la dhiganayo ibtidaai buu leeyahay icdaadi buu leeyahay thaanawi buu leeyahay jaamacad buu leeyahay nin hadda icdaadi dhigta hadii liira duruus jaamacada loo dhigaya wuu ku fashilmaya marka maadaama mashaaikhdii ay u badnaayeen taqliidi waxa weyaan uu aabayeeli maayo ardayga hortiisa fadhiyo ardaydii waa isku jiraan nin dhowr kitaab uu soo akhristay midna waxa weyaan hadduu bilaaw yahay marka waa isku dhex wareerayaan ninka kitaabka ajruumiga alifay wuxuu heli karay nin alfiye iyo wax ka badan buu yaqiinay kitaabka wuxuu u gaabiyey oo waxyar ugu dhigay in dadka saanbaradka ah inay la qabsan karaan buu ugu talagalay marka haddii adiga intaas soo kacdid kula kutub aada soo dul dhigtid macnihii kitaabka in la gaabiya meeshii ka baxaya sidaas awgeeda waxaa rabaa qofka inuu qadariyo ardayga mubtadi ah siduusan cilmiga u nacsiinin waxyaar uu kari karo inuu macnaha sidaa u bartaa la doonaya oo loo baro sidaas baa gacantiisa la qabanaya tilaabta kale ku xigta hadana kale marka uu qofkii wax u fahmaan waxaan dhaadheer asigaas ka muyaa muraajacaysan karo marka sida awgeed baa waxaan ku dardaarmaya alfiyadan qofkii inuusan hadirtaan bilaaban inuu dhegeysto ilaa liman cindahu tamakun min annaxw min albidaaya ajruumiyadii mutamimkii mulxadii qadrunidaa qadrunadaa inuu wax soo akhristay waxna u baxeen akhrin keligeed lama rabo naxwada sideeda ma aha masala fiqhiya oo waxa weyaan dadka caamaday waa u siman yihin waxaan waa xalaal waxaan waa xaraal daliilkeedana waa ka waa la fahmi kara laakiin naxwada waa shay macnawi taqriiban ah qofkii haddii uusan fahmi karin weli waxba u laaban inuu dib u noqdo weyaan haddii furaheeda la helana cilmiga uu sahlan bay noqonaysaa haddii kalena waxa weyaan waqtigii wuu kaa khasaaraya runti marka waxaan dardaarmayaa in kitaabkan hore aan loogaga soo boodin cidda dhegaysanaysa inshaa allah duruus ahaan u dhagaysanayso ilaahayna hanagu anfaca dhammaanteen waxaan doonayaa inuu yahay qof mustawaha soo gaaray in sidaas inuu isugu daya baan doonayaa inshaa allahu tacala hadduu ilaahayna makaniyo waxaan rabaa inaan ajruumiyadii kasoo bilaabo oo aan mutamimadii ku xijiyo qadrunadaa ku xijiyo waa doonaya haddii fursa ii siiso sidii macnaha abaalkii annaga nagula lahaa aan wax ah soo celino runtii markaa fiirisid waxa weyaan khayr allah siiya dadkii cilmigaana baray markii aan xamar nimid dad mashaa'ikh ahoo cilmigii oo dhan dadka uu akhrinayo haddana howl adduunya waxba aanan haynin inay ummada u faa'iideeyaan keli ah markaabaad arkaysaa ninkaa sheekha iyo ardadii duruufa isku wada nool yihiin habeen iyo maalin baa wax loo akhrinayaa kitaabkaa doontid dhanna mutamakin yuu ku yahay markaasuu ku akhrinayaa marka maanta istiqraarkii maadaama hadda soomaaliya uu ku yaraaday waxaan leenahay waxa badiilka noqon karo in ashrida la duubo ummaddii markaa calaa qadri daaqatihi siduu wax uu gaaro maa laa yudrak kuluhu laa yutrak julluhu waxaan la wada keri karin kulligiis lagama wada tago almaysuur laa yasqutu bilmacsuur marka sidaas baa waxaan isku dayaynaa insha allahu tacaala in abaalkii noola galay qeyb ka mid a ah inaan soo celino oon ummadda u faa'iideyna ilaahay idinkiisa insha allahu tacaala kitaabkan iyo wax kale oon duubi doono haddii ilaah yidhaahdo marka sidaasa loogu dadaalo qofka tilaabtiisa yuusan isku khaldamin mustawahaas adigoo aan kii hore waxba ka fahmin ku kalana u gudbin hal kitaabood ku celcelisid in fahmigiisu kuu soo degdego aqraba kioo kugu walaacsan hadaad mid kale u gudubtid wixii dhan way sii wada dhumayaan marka sidaas lagu dadaalo Eh, maxaan ku irahdaa eh, ninka kitaabkan alifay oo ibnu malik magaciisa waxaa la yihahdaa muxamed ibn a muxamed ibnu cabdillaahi ibni muxamed ibni cabdillaahi ibni malik aljayaani alطaa'i eh, alandalusi ثم الدمشقي ninka magaciisa waxa weeyaan nabiga magaciisuu ku celceshanayaa maxamed ibni cabdilaahi maxamed ibni cabdilaahi baa la yidhaahdaa ibni maalik markii uu wuxuu ku dhashay dhulkaas andalus la meel meeljayaani magaalo lagasii yidhaahdo jayin baa la yidhahda magaaladaas markuu ku barbaaray dhowr iyo labaatan uu ku gaaray buu kasoo tegay waqtigaas istiqraar ma aysan lahayn ilan waxa weyaan waa waqtigii dhulkaas uu faraha ay ka bixi rabtay agteeda hijrada markii lix boqol ahayd baa la dhalay marka eh, markuu dhowr iyo labaatan gaaray buu kasoo tegay masar iyo uu soo maray bilaadi alcaalam alislaami ila an istaqara fi dimashq marka dimashqa buu ku sugnaaday meeshaasuu kutubta iyo cilmigii uu soo bartay uu eh, macnaha ku faafiyey kutubta uu leeyahay aad bay u badan tahay waxa weeyaan badigeedna naxwo iyo sarf kama marno ilaa kitaabkaas oo shawaahidu towdiix la yidhaahdo oo mashhuurka oo hadee manshuurka oo saxiix albukhaari ishkaalaati saxiix albukhaari buu kitaab yar ka alifay inta kale waxa weeyaan sarfi iyo naxwo wey uu alifay wax la koobi kara ma aha kutubtiisa waxaa kamid a ah alkaafiya oo ilaa dhowr iyo dhowr kun ah oo shicir ahoo naxwi iyo sarfi ka kooban waxaa kamid a ah almuthalath yani kitaab la yidhaahdo oo kelimada saddexda macno iskale taqriiban aan umalaynaya inay ku tacaluqdo laamiyat alafcaal waxaa atashiil kutub badan oo aan la koobi karin buu leeyahay runtii naxwada waxaad moodaa inay ku ilka jabsatay markii eh, soo gaartay ibni malik talaamiid badan baa ayaa ka guuleystay oo ka faa'iideystay oo awaluhum wiilkiisa badrudiin la yidhaahdo eh, xataa imaamu nawowi waxaa la yidhahda xalaqaadkiisa mar badan buu ka faa'iideysan jiray wa kaana yajlisu cindahu siduu uga faa'iideystay lianna isku mandiqa bay ahaan jireen walidaalika eh, ibnu malik baaraka allahu fi camalihi kitaabtiisa waxa weyaan aad bay u qiimo badan tahay tamakunna waa laha marka walahu aaraa fi naxw waad arki doontaa hadda kitaab alalfiya markaan akrinayno aaraa asiga uu la gaar yahay iyo tarjiixaad asiga uu leeyahay oo ku asalaysan eh, maxaan ku yidhahda adila iyo qawaacid yaad arkaysaa marka eh, haddayna daakiradeydii khiyaanin waxa weeyaan markii ay hijrada ahayd lix boqol iyo todobaatan iyo labo iyuu dhintay marka imaamkaas kitaabkiisa baan rabnaa inaan meeshaan hadda ka bilowno yaquulu lmualifu raximahu llahu tacaala qaala muxamadu huwa bnu maliki axmadu rabi اllaha khayra maliki musaliya clى الnabiyi اlmuصطafى w alihi اlmustakmiliina الsharafa wastaciinu اllaha fi alfiya maqasid الnaxwi biha maxwiya تqرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلا والله يقضي بهبات وافرا لي وله في درجات الآخرة marka intaas waa iska hordhac weeyaan muqadima yaa la yidhaahdaa markaasuu wuxuu ihi qaala muxamedun wuxuu yidhi muxamedkii huwa bnu maalikin ahay ina maalik ahay wuxuu yidhi axmadu rabbii rabbigaygaan mahadinayaa allaahayaan mahadinayaa rabbigii allah ah khayra maalikin allahaas wax milkiya kii ugu khayr badan ayaan mahadinayaa buuri marka asiga istacriifiyey kitaabka meesha aad ka dhihi allafahu alafahu fulaan ibnu fulaan wuxuu ku yiri kitaabkan waxaa alifay qaala muxamedun muxamed baa alifay oo iska leh muxamedkii ibnu maalik ahay marka awowgiisii saddexaad weeyaan ama afaraad muxamed ibnu cabdillaahi ibni muxamed ibni maalik waa awowgiisii afaraad yuu isku nisbeeyey waa banaan tahay qofka inuu awowgiis aabba inuu ugu yeero waa liannahu ninkii aabbaha dhalay adna wuu ka dhalay qaala muxamedun wuxuu iri muxamed ninka lahaa huwa bnu maalikin ahaa ibni ina maalikna ahay wuxuu yidhi axmadu rabbii rabbigaygaan mahadinayaa allaha yaan mahadinaya axmad llaha inaad ka badashid khayra maalikin haddii aad tiri xaal uu yahay allihii wax milkiya ugu khayr badnay ama axmed rabbii baan mahadinayaa khayra maalikin yaan mahadinaya oo bedel waad ka dhigi kartaa alla wax milkiya kan ugu khayr badan ilaahay subxaanah wa tacaala asigaa wallahu khayru raasiqiin khayru lfaatixiin alla ugu khayr badan wax hadda ilaahay la tartarmi karo oo tafdiil lala geli kara ma jiraan liannahu khayra maalikin ugu khayr badnay khayrkaas waa sida ku imaa doonto min asmaai tafdiil ka mid tahay shar iyo khayr labadaasba min asmaai tafdiil marka eh, wax ilaahay macnaha oo hadda la tartami kara ma jiraan laakiin bani aadamka waa la yihahdaa fulaana waxaan iskale fulaana waxaan iskale waa milki oo aan xaqiiqi ahayn liannahu ilaahay baa iskale koonkan oo dhan anta wamaa tamlikuhu lirabbika jala jalaaluhu ilaahay baana wada milkiyo laakiin iyuu haddana iyuu noo sugaya inaan wax leenahay annaga markaasaa musanifku wuxuu iri wax wax lahaado ilaahay baa ugu kheyr badan liannahu waxa weyaan ilaahay addoomankiisa waa u turaa nicamtiisana waa siiyaa biduuni muqaabil ilaahay waxa anagoo aan siinayn waxaanad aragteen oo la koobi karin uuna alaysa huwa khayra maalikin nacam bala musaliyan cala nabiyi lmustafa wa aalihi lmustakmiliina asharafa musaliyan xaal aan ahay midkii ku salinayo u ducaynaya cala anabiy nebigii almustafaa la doortay qala muxamedun wuxuu yidhi axmedu rabbii buu yidhi rabbigaygaan mahadinaya musaliyan xaal aan ahay mid ku salinayo aan ilaahay mahadinaya cala anabiy waa xaala muqadara layihahdo yani laa yumkin an yusalia cala anabiy fi xaali xamdihi lirabbih laakiin waxaa loo jeedaa yani bacda xamdi lilaahi tabaaraka wa tacaala usali calaa nabiy saas oo kale w labadi wada ma kulmi karaan midna waa xaqa khaaliqa midna waa xaq oo makhluuq ou leeyahay laakiin wuxuu kala jeedaa ilaahay markan ku mahaday kadib baan musaliyan cala nabiy nabiga aan ku salinaya almustafaa la doortay io wa aalihi nabiga aalkiisaan ku salinaya almustakmiliina ee dhamaystirmeen dhamaystirteen asharafa sharafta marka waxaa la yihahdaa eh, alika mustafa bmacnaa almukhtaar waay marka allahu yastafii min almalaaikati rusula wa min annaas yastafii bimacnaa yakhtaar marka istifahaas waxa weeyaan waataan hore usoo sheegno ma dhici karayso nebinimadii ikhtiyaar min allahi a lagu helaa juhdi laguma gaaro laakiin waxaan ka soo sokay oo dhan qofkii hadduu ilaahay uu ka aqbalo juhdi uu ku gaari karaa qofki haduu dadaalo <clears throat> hadduu dadaalo uu ilaahay ka cabsado waxa weeyaan darajat alweli waa gaari karaa taqwa bay u baahan tahay laakiin ambiyada ama rususha waxa weeyaan ikhtiyaar min allahi allahu aclamu xaydu yajcalu risaalatah ilaahay asaa garanaya risaaladiisa meeshuu yeelaya ikhtiyaar wa marka musanifka wuxuu ri wa aalihi hadana aalkaas waxa weeyaan eh, lahu macaani biictibaaraati itlaaqaatihi markii eh, aalka la sheegayo hadba meesha lagu sheegayo idaa utliqa alaalu walam yudkar macahu saxbu yuraadu bihi ummatuhu sala allahu calayh wasalam haddii aal inta la sheego aan ku iraahdaa saxaabadii iyo wax kamid a aan la sheegin ummadii nebi maxamed baa loo jeedaa dhammaanteed in dukira alaalu wa dukira macahu asaxbu haddii saxaabada lagu garab sheegane nebiga qaraabadiisaa loo jeedaa qaraabadii marka maxay yihiin dabcan sida oo raajixa ah waxa weeyaan banu cabdilmualib iyo banu haashim waman xaruma hum man xarumat calayhim الsadaqa dadkay sadaqada xaaraam ka tahay in lagu sadaqaysto zakada ay wax ka qaataan waa banu cabdilmuطalib iyo banu haashim ou nabiga yihi humaa shay-un waaxid dadkaasaa loo jeedaa ayb wa zawjaatuhu min ahli اlbeyti binasi اlqur'aani اlkariim liyudhiba cankum rijsa ahla lbeyti zawjaadkii nabiga markii laga soo hadlay yaa nisaaa annabiy man yaati minkuna bifaaxishati mubayina markii qirasadoodii lasoo sheegay ilaahay wuxuu iri wadkurna maa yutlaa fii buyuutikuna min aayaati illahi walxikma ilaa an qaala liyudhiba cankum rijsa ahla lbeyti binasi lqur'aani bay zawjaatuhu min ahli lbeyt u yihiin qolo waxay leeyihiin ahlulbeytka waxa weeyaan awlaadu caqiil iyo maxaan ku irahdaa caliy bna abi aalib iyo jacfar yaa lagala jeedaa waxaan khilaaf ka joogin cali iyo caruurtiisa iyo faatima inay aalulbeytki inay yihiin markii aayaati lmubaahara ay soo degtay oo tacaaluu nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum wanisaa'ana wa nisaa'akum wa anfusanaa wa anfusakum huma nabtahil fanajcal lacnat allahi cala alkaadibiin aayaddaas nabiga intuu cali iyo xasan iyo xusein iyo faatimo intuu u yeeray you go ku daboolay oo yihi allaahuma ina haaulaai ahlu beyti marka waxaa layidhahda ayaga bikuli tafaasiil way ka mid yihiin ahlubeyt lagama bixin karo marka inay ayaga keligood yihiin iyo in cidka kale lasoo gasho laakiin ayaga way kamid yihiin khilaaf kama joogto taas sidii ninka aayadda ay ku soo degtay macnaheeda aayadda uu u galayo wa hal tashmalu gayrahu am laa ay mas'alo kala tahay laakiin waxaa la yidhaahdaa man nasalat fiihi alaaya oo sababu nusuulka ninkii u ahaa waxaa la yadkhulu fi laayati dukhuulan eh, awaliyan yani dadka wuu ka horeeya marka wa aalihi almustakmiliina ee dhamaystirmeen ay dhamaystirteen asharafa sharaf sharaf diin iyo mid adduunyabo sharaftaas nabiga caleyh salaatu salaam aalkiisa ay yihiin nabiga markii quraysh wax kale ka diideen uu yiri qul laa asalukum alayhi ajran ila almawadata fi qurba wax kale haddaad adigu daryeelaynin bal qaraabadinimadii naga dhexaysa goynin ku dhahaa lagu yiri marka ninka hadii muslin uu yahay ahlu taqwa uu yahay haddana qaraabatu nabiy sal allahu aleyh wasalam uu yahay xaq dheeraada ah buu nagu leeyahay calayhi salaatu wasalaam nabiga qaraabadiis ayagaa lagu ilaalinaya nabiga waa noo dardaarmay oo udakirukum fi ahli beyti buuri marka daryeel gooni a ah bay u baahan yihiin ayaga laakiin sida shiicada oo qurunka ah oo haddii ay marxaladii ilaahnimo ay gaarsiiyeen taas laysat min diin illaah bimacnaa daryeelidaas waxa weeyaan in la ixtiraamo la qadariyo maadaamuu calaa diin illahi mustaqiimiin oo sharcigii iyo sunnadii ay ku taagan yihiin qadarisay leeyihiin ixtiraama linabiy sala allahu caleyh wasalam laakiin ixtiraamkaas ma gaarayso wax xuquuqdii islaamka oo kale lagu baabi'inayo oo ummadii ayagaa ka wada fadli badan leeyahay oo cali bna abi taaliba abuu bakrin badan nusuustii lagu tumanaya meesha ma jirto ayagay imaamnimada gaar ku tahay cid kale madaxweyne ma noqon karto kuma jiraan e, thaalithan inay yihiin cilmi gaar ah oo ummadda ka duwan yihiin inay leeyihiin ma jirto waxa weyaan xuquuqdooda waxa weyaan likownihi min qaraabati nabiy sal alla alيh wasalam la dejinayaa dad badan oo ayaga leysa min ahli nabiy sal alla alيh oo ka fadli badan baa jira sida abu abubakrin iyo cumar oo dhan marka qof kasta waxaa la rabaa mansiladiisa in la dejiyo واstacين الlaha في alfiya maqاsid الnaxwi bha maxwiya واstaciin الlah ilaahay baan kaalmo weydiisana في alfiyati في itmaami alfiyati alfiya inaan dhammaystiro alfiyadu maqaasid الnaxwi ulajeedada naxwada ay maxwiyat bihaa ay ku kooban tahay yani maqaasida waxaa la jeeda ahdaafta waaweyn oo naxwada lagaleeyaho dhan alfiyo lagu koobay ilaahay inuu iigu kaalmeeyaan weydiisana wa astaciinu allaha ilaahay baan kaalmo weydiisanayaa fii alfiyatin alfiya inuu iigu kaalmeey dhammaystirkeeda alfiyadu maqaasidu naxwi naxwada maqaasideeda maxwiyatun ay ku kooban tahay bihaa fiiha ayada gudaheeda wuxuu ilaahay aan weydiistay buuri inuu isiiyo ou iigu kaalmeeya inaan injaaziyo dhammaystiro alfiyo oo alfiyadaasoo ahdaafta ama ulajeedada alfiyadaas ulajeedada naxwada laga leeyaho dhan gudaheeda aan ku koobo inuu ilaahay igu kaalmeeyo yaan weydiisanaa addoonka sidaas weyaan laa xawla lilcabdi can eh, eh, an cala alityaani bima yurdi اllaha tabaaraka wa tacaala aw laa xawla ay laa taxawula can macsiyati اllahi ila bimacuunati اllah walaa quwata calى ficli الطaacaati ila bimacuunati اllah walidalika markastaad leedahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin marka ilaahay inaad kaalmo weydiisatid waxweyn weeyaan waxaad tusinaysaa baahida iyo faqriga adiga aad u qabtid ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu kuu kaalmeeyo haddii aad tiraa inamaa uutiitu calaa cilmin cindii waad halaagsamaysa wax kasta awooddaada waa maxduud wuxuu ilaahay ku karsiiya unbaad karaysa wa astaciinu allaha fi alfiya maqaasidu naxwi biha maxwiya alfiyadoo tuqaribu alaqsa midka fog soo dhoweynayso bilafdin soo ku dhoweynayso lafdigoo muujazin la gaabiyey wa tabsutu fidinayso albadla waxbixinta biwacdin yabooh munjazin la gooyey waxau leeyahy waxaan ilaahay weydiistay waa badan yihiin waxaan ilaahay weydiistay alfiya oo ulajeedada naxwada laga leeyahay o dhan lagu koobay haddana tuqaribu alaqsa midka fog soo dhoweynaysa alfiyada ulajeedada ilaahay aan weydiisana waxuu macaanida macaanida fogfog inay soo dhaweyso markaasaa waxaa layidhi haddii wixii fog ay soo dhoweysay wixii fogaalka badnaa aqsa waa ismu tafdiil waay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa kii fogaalka badnay waa ismu tafdiil marka waxaa leeyaha hadayba midkii fogaalka badnay soo dhoweysay min baabi awlaa annahaa tuqaribu alqasiya midka fogna inay soo dhoweynayso mid fog iyo mid kasii fogaal badan macnihii laba macnaa meeshaas ku jira ilaahay wuxuu weydiistay in naxwo ulajeedada ma alfiyo ulajeedada naxwada laga leeyah o dhan lagu koobay miisaadka ay leedahayna kamida macaanida foog foog oo aada u fogaal badanoo la keri karinna in ayada macnaha ay tahay mid soo celinayso o soo dhoweynayso marka faإida kaanat tuqaribu اlأqصى fahiya min baabi اlأwlى tuqaribu اlqasiya alfiyadoo tuqaribu soo dhoweynayso alaqsa midka fogaalka badanne bilafdin ku soo dhoweynayso lafdigoo muujazin la gaabiyey wa tabsutu fidinayso albadla waxsiinta biwacdin yabooh ku fidinaysa munjazin la gooyey yani qofka markuu wax ku yabooh waxaasaan ku siin haduu ku yihahdo haddii sidiisa uu kugu fuuliye wacdi munjaza la yihahda haddii wixii uu ku yaboohay uu bixi waay waxaa leeyahay wacdigiisa takhalafa wa waxaa weyaan ballanka bax buu sameeyey macnaha khalafa ama takhalafa fi wacdi marka wuxuu leeyahay waxaan rabaa ballanqaad alfiye aan ku bixin karo oo lafdigeedana uu gaaban yahay macnaheedana uu fog yahay haddana wax siin bixinayso oo macnaha dadkii waxay u baahayen siinayso ballanqaad go-an oo macnaha e, yaboh la gooyay wa taqtadii keenayso alfiyadaas oo taqtadii keenaysa ridan raalinimo bigayri suktin cara la-aan wa taqtadii ridan bigayri suktin macnaha qofka markuu akhristo yansharix sadruhu wa yudriku munaahu min annaxwi sidaas waa wa taqtadii keenayso ridan raalinimo bgayri suktin raalinimado ridaho bigayri suktin hadaad sifaysa ka sifaysid ridaho bigayri suktin hadiiba la rida haduu yimaado sukti maba imaan karabo laakiin tatimaltu lbeyt waay faaiqatan xaal ay tahay alfiyadaas mid ka sarayso alfiyata bna mucti ninka ibna mucti la yidhaahda alfiyadiisa ka sarayso waxaa laga fahmayaa nin ibna mucti la yidhaahdo anahu alafa alfiyatan wa hadihi اlalfiya ayda fi اnaxwi falama qaarana ibnu malik bayna alfiyatihi wa alfiyati ibni mucطi tabayana ana lahu maziyata calى alfiyati ibni mucطi sidaasu ay tahay ibnu mucطi waxaa la yidhaahdaa magaciisa waxa weeyaan yaxya ibnu cabdilmucطi ibni cabdinuur azawaawi wuxuu dhashay markay hijrada ahayd shan boqol iyo lixdan iyo afar wuxuuna dhintay masar lix boqol sideed iyo labaatan abulxusein yaa loogu daraa kunyadiis marka ninkaas waxaa la yidhaahdaa min qabiilati zawawiya waa qabiilo la yaqaano algeria iyo morocco dhulkaasay ku nooshahay asalkiisa jazaa'ir buu ku dhashay meeshaas xaggaasuu ku barbaaray marka sharqiga waxay ahayd qiblat alculamaa masar uu yimid meeshaasuu cilmiga ku bartay kutub badan uu ka alifay min beyniha alfiya loogu magac daray alfiyat bnu mucطi marka magaciisa yaxya ibni cabdilmucطi ibni cabdinuur azawaawi ayaa la yiraahdaa marka alfiyadiisii sida ay leeyihiin dadka kutubta xaqiijiya qad طubicat ana walam achur calayha markaa la barbar dhiga alfiyada bni malik sida uu sheegay weyaan laa muqaaranata baynahuma markaasuu wuxuu ihi wataqtadii ridan bay keenaysaa raalinimo ninkii akhristo ah rilaho bigayri rusuktin cara la-aan ah faaiqatan xaal ay tahay mid ka saraysa alfiyadayda alfiyata bna mucti bay ka saraysaa markaas buu isdaba gaaro wuxuu ihi wahwa bisabqin xaa'izu tafdiila mustawjibun thanaa'iya aljamiila wahwa ibnu mucdigii bisabqin bisababi sabqin horumarinta uu iga hormaray awgeed xaa-izun mid macnaha koobay weeyaano qaatay oo i dheero tafdiilan fadli buu i dheeryahay horumarinta uu iga hormaray mustawjibun mid waajibsaday waayo thanaa'iya ammaantayda aljamiila ee wanaagsan marka musanifku uu yiriyey alfiyadayda alfiyadaas way ka saraysaa yo haddana isdaba gaaro wuxuu yidhi ninkaas wuu iga fadli badan yahay hormaridda uu zamanka iga hormaray liannahu musanifku waxau aaminsan yahay maadaama nabigu uri khayru nnaasi qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum tasalsulka qarni kasta min xaysu ljumla kii ka horreey inuu ka fiican yahay marka cilmiga iyo khayrka faafintiisa uu iga horeey uu fadli iga dheeryahay buu kule waa iga fadli badan yahay bisababi taqadumihi calaya sidaasaa la rabaa qofka muminka ah markuu qofka weyn arkana maasha allah ninkan waa iga khayr badan yahay lannahu maran aniga camal aana samaysanho camal badan soo samaysta markii nin kaa yar aad aragtidne ina tiraa ninkan iga fiican yahay lianna waa iga dembiyaryahay intaa sano aan ka horreey dembiga aan galay asigama uusan gelin marka naftaada markastaba inaad xaqirtidaa la raba markaasuu uri wahwa eh, ibnu muctigi bisabqin bisababi sabqin hormarinta uu iga hormaray ou xagga cumriga iga weyn yahay xaa'isun mid koobay waa tafdiilan aniga fadli uu idheeryahay oo fadli buu idheeryahay mustawjibun marka mid waajibsada waayo thanaa'iya aniga ammaantayda aljamiila wax fiican inaan ku sheegay aheede inan aan idhaahda anaa ka fiican ma ahayn wallaahu ilaahay yaqdii wuu xukminayaa oo waa noo qadaynayaa oo bihibaatin hibayaal siismayaal waafiratin dhammaystiran lii aniga iyo walahu asigabo you noo siinayaa fii darajaati alaakhira meeshas hadda waxaa weyaan waa jumla oo khabariya ah laakiin bimacna dalab waay shicirka unbaa yeele macnaheedi waxay ka dhigan tahay falyaqdi llaahu aduu yiri oo kale ilaahay hana siiyo oo hanoo xukmiyo bihibaatin waafira siismo dhammaystiran lii walahu anigi asiga allaha noo dhammaystira sidaasuu yiri ee hadda waxa weeyaan ma oga wax hadda ayaga lagu samayn doono laakiin bimacna dalab waay oo duca oo ilaahay uu ka baryay oo waxay la dhigan tahay wallaahu falyaqdi allaahu ilaahay hanoo xukmiyo oo duca waay marka sidaasun bay cibaar aan hadda ku timid wallaahu ilaahay yaqdii waa xukminaya lii i walahu anigii asiga bihibaatin u noo xukminayo waafiratin dhammaystiran fi darajaati alaakhira aakhira darajaadkeeda hibaad dhaadheer inuu labadeena na siiyo yaan ilaahay ka baryayna ulajeedada intaas wa calayhi uriid an ucطiyaka mulakhasa biluga alcarabiya xataa yatamakana طaalibu min alqudrati cala atacbiiri bima yaduuru fi khaladihi can اnaxw sideedaba naxw markii oo in la sharxa la rabo luqadeedii in lagu sharxay ku fiican tahay laakiin maadaama anaga duruuf luqa gooni aan leenahay haddana waxaan rabaa marka qaarkeed inaan cibaaraad carabiga ku dhexgeliyo saad u fahamtid hadda maanta haddii la dhihi lahay kitaabkan carabi ku sharax waxaan dhihi lahay ina almusanifa raximahu اllahu tacaala fi lbeyt اlawali qad carafa nafsahu bian nasabahu ilaa jadihi bian nasaba nafsahu ilaa jadihi faqaala qaala muxamadu huwa bnu malik ثuma bacda an carafa nafsahu thanaa bacda dalika bxamdihi lirabihi tabaaraka wa tacaala aladi lahu اlxamdu kuluhu faqaala axmadu rabi اllah khayra malik ثuma thalatha bالصلاaةi calى الnabiy slى اllahu عalيه wasalam mudakira الnaasa ana الnabiy salى اllahu عalيه wasalam jaءa bاkhtiyaari min allahi tabaaraka wa tacaala maakuuda min qowlihi calى الnabiy اlmusطafى wa aalihi اlmustakmiliina الsharafa wاlaalu in uطliqa walam yudkar macahu shakص aakhara min الصaxaabati wagayrihim yuraadu bihi umatuhu salى اllahu عalيه wasalam fakulu man aamana bالnabiy fahuwa aaluhu salى اllahu عalayhi wasalam ثuma dakara الmusanifu fi muqadimatihi أنه يريد أن يشhرca في إتmاam ألفyة ألف beyt تتacalq بعلم النحو فسأل الله تباaركa وتaعالى أن يuعينه على إتmاam تilka الألفية التي الهدف منها أن يشمل أو أن يحصي فيها جميع مقاصد النحو وأn تkuna hadihi الألفyة مqربة للمعاaني الشhاaردة والبعيدة عن الأfهاam والأذhاn ثuma سأل الله تباaركa وتaعالى أn تqتضيa hadihi الألفyة عinda الناasi أو أn تلقى عinda الناasi رضا laa يkhتلط bه سkط من الناasi بمعنى أنها إذا wa wajaduu fiiha maqaasidahu min annaxw annahum yardawna biha ama in kaanat gayra dalika faqad yataxaqaqu aridaa fii bacdiha wa yataxaqaqu asuktu fii bacdiha fasa'ala allah subxaanahu wa tacaala an takuuna khaalisatan liwajhi wa an taqtadiya cinda annaasi qabuulan wa an talqa cinda annaasi qabuulan huma dakara bacda dalika annaasa bianna alfiyatahu haadihi hadihi إذا qurinت بألفyة بن معطي فإنها تتفوق عليه في جوانب عديدة سيلحظها القارئ إذا قرأهما جميعا ثم استدرك فقال إن بن معطي وإن كانت ألفيتي أفضل من ألفيته فإنه رحمه الله تعالى يفضل علي بسبب تقدمه علي في العمر وعليه فإنه يجب علي أن أذكره بالخير دائما ثم أسأل الله سبحانه وتعالى أو ثم سأل الله تبارك وتعالى أن يقضي له ولا له ولابن معطي الدرجات العلى في الجنة هذا ملخص ما قاله ibn malik fi muqadimatihi faasأl اllah subxaanaه wa tacaala an yanfacana bima calamana w an yucalimana ma yanfacuna inahu waliyu dalika wاlqadiru calayhi wslى اllah wslama clى nabiyina muxamadi w aalihi w صaxbihi ajmaciin